bilowgii adduunyada baratankii bilowda bilowgii adduunyada baratankii iyo badin baafin kale lawaa xagee bilowdaa bilowgii adduunyada beretankii bilowdaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa kula wacan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho maqal wanaagsan dhegeystayaal meel weliba joogtaan waa arbaco taariikhduna waxay ku beegan tahay sagaaliyabaatanka nofembar sanadku waa labada kun barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiya magaalada muqdisho dhegeystayaal qodobada aan ku eegi doono waxaa ka mid noqon doona kooxda kubadda cagta ma united oo caawa kulan xiise badan ciyaari doonta kooxda kubadda cagta kalatasaray la ciyaari doonta caawa sagaalka habeenimo warobi dhiban haddii kooxda kubadda cagta ma united ay dhibco kulamiyaan kooxda kubadda cagta galatasaray waxay ka dhigan tahay ahaanba tartanka jaamis liga ay isaga hari doonaan haddii ay guul ka gaaraan rajadoodii way wanaagsanaan doontaa sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta real madrid iyaguna garoonkooda waxay kusoo dhaweyn doonaan kooxda kubadda cagta napoli sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta arsenal iyaguna caawa ah waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta lenis bayer munich copenhagen ayay la ciyaari doonaan sidoo kaleeto kulmadii la ciyaaraynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta b iyo weliba kooxda kubadda cagta newcastle united oo barbaro ku heshiiyey sidoo kale dortmund saddex gool iyo hal ay ku garaaceen kooxda kubadda cagta ac milan sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta mancity xalay kambaag cajiib ayay ku sameeyeen kooxda kubadda cagta arbi libsig kulan xiise badnaa barcelona iyagona weliga lixitobanka ayay iska xaadiriyeen sidoo kale tartanka sakaaf aynu eegi doonaa barigii bartamaha afrika xolkana qaranka soomaaliya siddeey toban jirada guushii weyneed uu ka gaaray xolka wadanka suudaan qodobadaas iyo qodobo kaleetaynu eegi doonaa hee dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha dowladaacadda kulmi magaalada muqdisho waa agaag dhegeystayaal haddii aanu ka bilaabnana barnaamijka ciyaaraha dowrada cadda kulmiye magaalada muqdisho kooxda kubadda cagta ma united way ciyaari doontaa caawa eh, iyadoona eh, caawa sagaalka habeenimo rubi dhiman ay ciyaari doonto iyadoona kooxda kubadda cagta galatasaray la ciyaari doonto haddaba kulanka waa kulan aad aad u xiiso badan kooxda kubadda cagta ma united waxa ay u baahan tahay inay halka guul ka qaataan kooxda kubadda cagta galatasarayna waa koox aad iyo aad u dhib badan markii ugu dambeysana kooxda kubadda cagta ma united ayay garoonkooda ku garaaceen oltrafode saddexdii oktoobar sanadkan aynu ku guda jirno saddex gool iyo labo ayaa lagu garaacay iyadoona ciyaaryahaanada sida zaha ciyaaryahaanka kale ee ikardi goolasha ay kala dhaliyeen sidoo kaleetana markaad eegto kooxda kubadda cagta ma united rajadoodii keliya waxa weeyaan waa in marka marka hore garaacaan kooxda kubadda cagta galatasaray kadib lix dhibcood ayay tegi doonaan kadibna waa inay rajiyaan kooxda kubadda cagta copenhagen in ay guuldaro ka qaadato kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo bayr munige kadibna kooxda kubadda cagta united kulanka ugu dambeeya bayr munig waa inay gurigooda ama hoomkooda ku garaacaan oo trafo taasoo ka dhigan kooxda kubadda cagta united markaas sagaal dhibcood inay shaqaysan doonto laakiin haddii caawa kooxda kubadda cagta united la garaaco gebi ahaanba tartanka champions leaga way macsalaameynayaan sidaasina waxay u tahay caawa kulan finaal ah oo ay kooxda kubadda cagta ma united kulanka ay dooneyso inay guuleysato haddaba tababaraha kooxda kubadda cagta ma united erik tanhaag ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in kulankan uu yahay kulan sida finaal oo kale ciyaartooydiisii ayuu ku booriyey in ay guuleystaan kulankan uu u yahay kulan muhiima sidoo kaleetana kabtanka kooxda kubadda cagta ma united bruno fernandes ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in kulanka uu u noqon doono kulan eh, dabcan kama dambeesa sida kulanka madambees camal sida final amal taasi oo ka dhigan in kooxda kubadda cagta man united kulanka ay gul ay u baahan tahay haddaba shaxda macquulka ay kooxda kubadda cagta man united ku ciyaarayaan waa shaxdii kulankii toddobaadkan everton ay ku garaaceen waana golhay andrey onana luka show oo soo laabtay oo kulankii everton xataa eh, ciyaaray ninka lagu magacaabo eh, factor lendelof iyo weliba harry maguire oo wada ciyaari doona diego dailot iyo weliba ciyaryaanka lagu magacaabo cobi mino ciyaryaankan aad iyo aad loogu bogay mactomany sidoo kaleetna kulankan wuu ciyaari doonaa garnajo bruno fernandes antony iyo weliba rasmus hocheland ayaa kulankan ciyaari doonaa waxaana macquul ah in kulanka dabca rashford la ciyaarsiiyo lambarka sagaalaad xataa anton marshal xataa diyaar weyaan marka united maadaama kulanka rashford aad iyo aad uu maqan yahay kulankii ugu dambeeyay dadkaana qaatay marka kulankan lambarka sagaalaad waxaa la ciyaarsiin doonaa ciyaaryaanka lagu magacaabo hochland ama anton marshal marka kulanka muhiimay uu noqon doono sidoo kale hochland oo kale eh, ciyaaryaankan wuxuu ka mid yahay ciyaaryahanada aadka u khatarta badan oo xil ciyaareedkan tartanka champions league ka wacdaleynaya xil ciyaareedkan anton marshal eh, aan idhahday ninka lagu magacaabo hochland shan iyo toban kulan oo ciyaaray shan gool ayuu siiyey halka afar kulan oo ciyaaray tartanka champions leaguana uu waxa weeyaan goolal u dhaliyay ilaa shan gool gaaraya waxaana uu ka mid yahay ciyaaryahanada ugu goolasha badan ee xilli ciyaareedkan tartanka champions leaga sidoo kaleeto markaynu eegno kooxda kubadda cagta galatasaray iyaguna ciyaaryahaano aad iyada u khatar badan ayaa jooga sida ciyaaryahanka lagu magacaabo ee eh, mario icardi ninka lagu magacaabo muure kaardi wacyaryahan aad u khatar badan waana soddonsano jir dhashay sagaaliyo tobankii februaayo kun sagaal ayaana doonaya inuu caawa eh, dabcan uu cadareeyo xil ciyaareedkan waa ninka ugu khatarta badan ay wajahayaan eh, kooxda kubadda cagta munad icardi xil ciyaareedkan eh, dhammaan tartamada oo idil kuwii kulan uu ciyaaray waxa uu dhaliyey lix gool shan goolna waa uu caawiyey isagoo subar liiga ama horyaalka wadanka turkigana kow waa saddex toban kulan uu ciyaaray kow iyo toban gool ayuu dhaliyey afar goolna waa uu assist gariyey marka ciyaaryahankan waa cajiib waa qatar sidoo kaleeto halka waxaa jooga ninka lagu magacaabo zaha oo isaguna xil ciyaareedkan ka wacdareynaya gudaha wadanka ee turkiga sidoo kaleetana zaha xil ciyaareedkan lix gool ayuu siiyey markii uu ciyaaray shan iyo toban kulan laba goolna waa uu caawiyey marka zaha isagana aadaed ayuu khatar badan yahay sidoo kaleetana eh, xakiim siyaaj oo inaba aanan caadi ahayn oo isagana waxa weeyaan kulamadii ugu dambeysayba ciyaarayay ayaa kulankana diyaar u ah oo xil ciyaareedkan sagaal kulan ayuu u hal gool ayuu dhaliya hal goolna waa u marka xilyaankan waa cajiib isaguna kulanka ayaa lagu soo bilaabi doona waana ciyaari doonaa sidoo kaleeto waxaa jira ciyaaryahaano kaleeto sida ciyaaryahanka lagu magacaabo lucas teroro oo aada u khatar badan marka saja boy xataa ciyaaryahan aada u khatar badan oo lambarka tareega ka ciyaara eh, ama eh, marka difaac bidix ciyaaryahankan aadad u khatar badan yahy haddaba kooxda kubadda cagta united ciyaaryahaan muhiim ayaa ka maqnaan doona sida monson mount malasia martini sidoo kale marcos rashford casamirow christian ericson iyo weliba ninka lagu magacaabo evans ayaa kulanka ka maqnaan doona marka kulankan waa kula muhiima kooxda kubadda cagta united caawa ciyaarta waxay soo geli doontaa sagaalka abeenimo oo rubi dhiman ama markaad eegto sideeda caawa iyo qadar afartan daqiiqo xilliga geeska africa marka caawa markii la gaaray kow iyo tobanka habeennimo oo ciyaaraha kale soo gelayaan ama united tartanka james league ay ka mid noqon doontaa oo kulmo soo socda way ciyaari doontaa ama gebi ahaanba tartanka way ka hari doontaayoo wareega lix iyo tobanka waxa weeyaan way seegi doonaan taas oo ka dhigan in kooxda kubadda cagta ma united kulankan uu yahay kulan sida fiinaal camala marka kulan muhiima ayaa aynu daawan doona caawa waa kulan inabaanana caadi ahayn hadaba haddaba saaxiibadaynu siin doonaa fikradooda oo barnaamijka soo wacay leelanka hariidyo kulmiya magaalada muqdisho saaxiibada fikradoodii ay dabcan aynu eegi doonaa kulankan muhiimka ah, caawa man united ma badbaadi oo guulma gaari doonta kooxda kubadda cagta ee galata saray mise xaaladda ayaa lagu adkeyn doonaa oo ma united waxa weeyaan halkaa guuldaro ayay kusoo qaadan doontaa haddaba ma united markii ugu dambeysay ee turkiga ay booqdeen waxay ahayd labaatankii november sanadkii labada kun markaasna hal gool ayaa lagu garaacay markii ugu dambeys turkiga ee booqden waa la garaacay xilligaasina eh, dabcan ciyaaryahaano waaweyn ay haysteen iyagoo ciyaaryahaano khatar badan haysteen ayaa la garaacay sida ciyaaryahaankii lii jira jejarit oo aada u dani wilbark sidoo kaleeto ninka eh, faleja aderson oo kale eh, carik jones iyo weliba ciyaaryahaanadii waaweynaa oo xilligaasi dabcan sida ciyaaryahanka lagu magacaabo ciyaaryahan col iyo ashliyangi iyo ciyaaryahanadii aada u khatar markaas markii ugu dambeysana waa la garacayo guuldaro ayay kasoo qaateen kooxa kubadda cagta galatasaray saaxibada ayaynu markaan siin doonaa fikradooda oo barnaamijka qayb qaadanaya aad iyo aad waayahay aad iyo aad waayahay saaxiibada ayaynu siin doonaa markaa eh, markaynu eegno waxaa jira kulamo kaleeto aad iy aad u xiiso badan kooxda kubadda cagta munaad kulanka muhiim ay u ahaan doontaa eh, haddii aynu eegnana kooxda kubadda cagta riyaad soshidad sanadkan aad iy aad ayaa looga yaaba yahay oo sanad qurux badan ayay qaadanayaan gruubkoodii waxay ka mid yihiin kooxaha sanadka mar horeba soo gudbayba soo jeedaa toban dhibcood ay leedahay inter milan toban ayay leedahay marka labadan kooxoodba waxay ku dagaalami doonaan kaalinta koowaad marka kaalinta koowaadna waa muhiim naadiga markay kaalinta koowaad kusoo baxdo waxaa laga yaabaa kooxaha yaryarkaa oo normalkaa inay kulmaan laakiin markaad kaalinta labaad kusoo baxdo waxaa laga yaabaa inaad dabcan qoorta lagu geliiriyo madrid oo kale mancity oo kale arsenal oo kale byr munij oo kale in qoorta lagu geliya mar kulankaana resoshida sanadkan aad iyo aad ay u iyaguna aad iyo aad ay u badan yihiin my baby boy. ag dhegeystayaal wel waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmi muqdisho saaxiibo kale ayaan soo qabanaya barnamijka qaadanaya bal muxudiin griig ayaa soo qabanaya muxudiino soo dhawow adigii fartaqaanka tarbaanta caalamiga kulmiya weliba qaabka goobta dortmund runtii faa-iido weyn eh, eh, ay qabtaa sababto kulankii xalay haddii badalhen qalqilay galilakaad waxaa moodaa eh, kooxahan kale oo runtii newcastle iyo iyo intiman iyo joogi runtii inay ka tahay waxaa runtii waxaa moodaa inay booskoeda xaqiijisatay waliba walow kulamo kale wala idma yihiin gruubka runtii waxaa la waxaa leeyahay naftirkiisa aada u adaga sababto marka laga soo tago dortmund b s g iyo newcastle ac milan calama su-aala saaran sababto ac milan toobay leedahay konkastoo adee badiso sideedu tegay si lamada newcastle sideeda tega dee badan waaba isku dhamaatabo marka la fiiriyo marka kulankaas eh, aada u yahay doonaa kulanka ugu dambeeya wixii kasoo baxo marka la fiiriyo kulamada caawil ciyaara markaa kasoo qaato eh, eh, waxaa ciyaar halkii manchester united iyo galatasaar ayaa ciyaaraya cabdishiid waxaa la soconaa kulankii ugu dambeeyey manchester united ee ciyaartay waxay u baxday everton everton naadi weyn camal u ciyaaraysa manchesterna naadi yar marka la fiiriyana Eh, manchester runtii qaadceeradkeeda ma wanaagsan walow habeen war ee badisa laakiin waxaa leeyahay in everton daafac ay ka gasho kontarataak runtii iyo adeegsato eh, wax badana u dhiman macna tanhag iyo manchester eh, xitaa uma qalmin guul inay gaarto sababto wax walba ee samaysa everton runtii nasiibkeeda ma naqan laakiin manchester run maadaama i badisay waxaa leeyahay naadigii everton sida u ciyaartay iyo galasaraay runtii isku mid maa galasaraay waxaa la soconaa Eh, inay la xisaabtamaysa runtii kooxda bayr munich waxaana moodaa ah runtii eh, naadigan inuu iska dhib badan yahay runtii naadi aad u badan oo yahay sababtoo ah waxaa la soconaa inay u ciyaaran runtii kooxaha brim leaga xidii eh, ka tegay weli jirata hore oo runtii ciyaaro mori kaas runtii uu dhib badan yahay waxaa moodaa ah, ninkaas dhaliyay inuu yahay marka waxaas leeyahay manchester maadaama gruubkeeda runtii aada u qabsan yahay oo runtii fiida sare waxaa saaran bayr munich taas oo runtii xaqiijisay inay soo gudubtay laakiin weli su aal wuxuu saaran yahay kooxaan kale laakiin hadda kooxaan kale waxaa laga soo qaadaa maji sunaati ma soo dhici doontaa caawa runtii labada kulan ugu dambeeya kulankan runtii uu darna haddii kulankan ay badiso waa runtii kulanka byrmond ee udhexaysa runtii wax bay fiiri doonta laakiin hadda caawa muhiimada ugu weyn manchester waa inay guuli gaartaa haddii ay guuli gaari weysa runtii waa loo yaabaa laakiin aan runtii markaa kuusoo kobo waxaas leeyahay manchester caawa guul ma gaari karto oo waa laga badi karaa markii aan qiimeeyo ciyaaradka manchester ee ku jirta iyo macantanaa mar ciyaaro marka loo qiimeeyo waxaa isleeyahay galatasaray runtii caawa ugu cadcad wayna badin kartaa waxaan rajeeya runtii eh, galatasaray in saddex gooli gool guul ay ku gaari doonto kulamo kale iska jira lakin intaas oo kale maclimu real madridna guula u rajeeya ku salaama maalin wanaagsan waa hagaag saaxibkay muxudiin waa kaga mahad celinaya sidoo qurux badan barnaamijka kaga qayb qaadatay saaxibada kale etaynu siin doonaa oo barnaamijka ka qayb qaadanaya marka kooxda kubadda cagta united waxaa leeyahay caawa halis ay ku sugan tahay inkastoo waxa weyan koxda kubadda cagta united koox weynaa tahay kooxa waaweynkana waxaa lagu yaqaanaa kulmada muhiimka ah inay markaas dabcan ay guul gaaraan marka united caawa way og tahay in aysan wax kaleysan ka dambeyn sidoo kaleet waxay ogtahay in hadii caawa xataa barbare ay galaan kulanka soo socda bayr munig ay wada ciyaari doonaan marka eh, hadda ka hore kooxda cagta united kulan sidaan camal ah, hadda ka hore b ay wada ciyaari jireen way kasoo gudbeen wareeg lix iyo tobanka ay aadeen oo b ay garaaceen taariikh way sameeyeen laakiin caawa marka yaa badbaadin doona kooxda cagta united bisma united gebi ahaanba tartanka ayay ka hari doontaa xataa waxaa leeyahay haddii caawa kooxda kubadda cagta united laga badiyo oo tartanka laga ceeribtiro gebi ahaanba waxaa la ceerinayaa leeyahay ninka lagu magacaabo eric tanhaag inkastoo tanhaag horyaalka xil ciyaareedkan lixdii kulan ugu dambeysay ee uu ciyaaray shan ka mid a ah horyaalka bermaleaga u guuleystay laakiin united oo kale waa koox weyna ah. oo ciyaaryahaanu waaweyn haystaan sida hajelan oo waxa weyaan lacag toddobaatan milyan laga bixiyey antony oo siddeetan milyan ku fadhiya ninka lagu magacaabo ciyaaryahanada kaleeta oo aadka u khatarta badnaa ay joogaan sida casamirow oo siddeetan milyan laga bixiyey mount oo lixdan milyan laga bixiyey Eh, martins oo laga bixiyay waxa weyaan konton milyan sidoo kaleetana onana oo laga bixiyey isagana afartan iyo marka sidaas ay taana koxda kubadda cagta united inay ka hartartanka james league waxaa leeyahay mm, ninka erigtanaga iyo ceeb u ahaan doontaa marka kulankaana kulan muhiim ayuu ahaan doonaa kooxda kubadda cagta ee manchester united sidoo kaleetana markii aynu aagnana kooxda kubadda cagta ee eh, inter milan iyaguna benfica ay la ciyaari doonaan caawa ko iyadoona kooxda kubadda cagta inter milan ay doonaysa inay guul ay ka gaaraan laakiin napoli iyo real madrid kule xiise badan ayuu eh, ku dhex doonaa eh, garoonka weyn eh, santiago barnabo barnabo kulan xiise badan ayaa caawa ka dhici doona real madrid xidigo waaweyn ayaa ka dhaawacan sida ninka lagu magacaabo luka mudrij ninka lagu magacaabo tubadkatuba keba meletow chomeni fenicia chia kamofinka iyo weliba ardogolar dhammaan xidigahaasi way ka dhaawacan kooxda kubadda cagta real madrid sama ale on te mélange tous ensemble on fait le show. On t'invite à la magie, y pas de raccourci. Oublie tes soucis, c'est bien faire la folie. On t'invite à la magie, y pas de raccourci. kooxda kubadda cagta real madrid waxay doonayaan inay dabcan mar kale taariikh ay sameeyaan labaiyo toban kulan labaiyo toban dhibcood ayay shaqaysteen afar kulan oo ay ciyaareen xil ciyaareedkan markaad eegto afar kulan ayay ciyaareen afartu way badiyeen xil ciyaareedkan sagaal gool ayay dhaliyeen saddex gool keliya ayaa laga dheli taasi oo ka dhigan in kooxda kubadda cagta real madrid xil ciyaareedkan difaaci ay weerarkaba uu aad iyaad u wanaagsan yahay haddaba ciyaaryahanka judi bilgaham ayaa aada iyo aad loo hadalhayaa oo caawa waxaa lais in uu gool ka dhalin doono kooxda kubadda cagta naaboli ee talyaaniga judi bilgaham taariikh ayuu sameeyey toddobaadkan waxa uu dhaliyay afar gool shan kulan oo ciyaaray wuxuu noqday ciyaaryahaankii ugu taariikhda badnaa shan iyo tobankiis kun lagu horeeyey waxa weeyaan goolo badan u dhaliyay kooxda kubadda cagta real madrid marka judi bilgaham waxaa leeyahay aada iyo aad ayuu u wacdareynayaa waa labaatan sana jir waxa uu dhashay sagaal juun labada kun iyo saddexdii isagoo dabcan xil ciyaareed qurux badan ku qaadanaya gudaha wadanka ee spain haddaba juudi xil ciyaareedkan markaad eegto shan kulan waxay ku qaadatay afar gool inuu dhaliyo marka isigana aad ayaa loo amaanaya dhegeystayaal haddii aynu markaan eegnana kooxda kubadda cagta ee my city ayaa dabcan waxa ay samaysay kambag cajiiba iyadoona kooxda kubadda cagta my city sanadka mar kaleeto loo saadaalinayo inay ku guuleysan karayaan tartanka champions leaga kooxda kubadda cagta my city ee kambaga ay ku sameeyeen kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo arbi libsig waxay ka dhigan tahay in weli aan biitin yihiin tan iyo xil ciyaareedkii lasoo dhaafay ilaa hadda tartanka champions leaga wax ka badan shan iyo toban kulan ayay tartankan james leagan beatin ay hinayaa leeyahay marka mancity saddex iyo laba gool ee ku garaacday ciiraanka lagu magacaabo lus obenda ayaa laga yaaban yahay oo kambaaga cajiiba oo goolashiisa inkastoo kambaaga lagu sameeyey laakiin obenda waa ciiraan tayo badan kooxda kubadda cagtire ib libsig uu ku tirsan yahay ciiryaankan waxaa la sheegayaa ama laleeyahayba kooxa waaweynayaaba durba doondoonaya sida chelsea kooxda kubadda cagta liverpool ayaa ka mid ah kooxaha aada u doondoonaya lus obenda waayahay wili saaxiibada ayaan eegeynaa oo barnaamijka ka qayb qaadanaya oo fikradoodii ka dhiibanaya aad iyo aad waayahay saaxiibka qadka ayaa ka go-ay marka waxaa leeyahy koxda kubadda masiti innaba caadi ma goolku waa dahalan bilaabay oo kambaga kadib foodin ayaa daqiiqo dhaliyey sidoo kaleetana julian alfares ayaa siddeetan daqiiqo markay mareysa ciyaarta goolka kambaga ugu dambeeyey ama goolka ugu dambeeya markaasi dhaliyey marka waa kaa haddaba haalan weli taarikh ayuu sameynayaa goolka uu dhaliyay waxay ka dhigan tahay in xilli ciyaareedkan uu yahay ciyaanka ugu goolasha badan markaynu eegno ama sanadkan ayuu inagu wadi jirno labadakunsadeylabaatanka labaatan kulan uu ciyaaray sagaal gool ayuu dhaliyay xilli ciyaareedkan afar goolna waa uu caawiyey marka ciyaankan aad iyaad ayaa loo ammaanaya waxaa laleeyahay sanadkan sanad qurux badan ayuuna u qaadanayaa sidoo kaleetana haalan xilli ciyaareedkan tartanka champions leaga weli waxaa la aaminsan yahay inuu noqon doono ciyaaryahaanka ku guuleysan karaya ee tartankan gooldhalintiisii shan kulan uu ciyaaray shan gool ayuu siiyey kooxda kubadda cagta man city waxaana la aaminsan yahay in isaga iyo highland ay ka mid yihiin ciyaaryahanada aadka ugu qatarta badan sanadkan waa cdareynaya saaxiibada aynu siin doonaa barnamij ka qaadanaya soo dhow aad iyo aad bal soo dhow magacaga deegaanka hay sax barnamijka la aad iyo aad hamrishida waa maadsan tahay kale ciyaaro xiisadoona hal la ciyaaray iyadoo caawana jaamiyadda la ciyaar doono haddaa ku horeeya xulka qaranka soomaaliya oo uxuqreynaya ciyaartooyda iyadoo kulankii kalay ciyaarka gacan soo bandhigeen waxaan rajeynaynaa kulankii kalay ciyaareen kulan kulligii kalay ciyaari doonaan maalinka jimcada waxaan urajeynayaa guul iyo inay ka burshaan wareega xiga ee tartanka sakafa under eighteen haddaan usii gudbo kulanka ciyaartooyda bandhiga wanaagsan ku jira sida ereg halan iyo kooxda kubadda cagta ee manchester city oo xalay laba goolo lagu hormaray dhammaadka ciyaarta guul gaartay kulli manchester city waa awooda yurub waana maxaa yidhahdaye marka waxaan dhihi karnaa sidoo kale g s g newcastle waa ciyaar kale oo adagay ahayd xalay waxaan ku adkeynaya kooxda g s g anigoo rajeynaya in newcastle ay usoo gudubto wareega lix iyo tobanka haddana cariiri badan ay dareemi doontaa qolka ugu dambeeya iyadoo la ciyaari doonta kooxda kubadda cagta ee fc milan newcastle keliya jaaniska haysataada waxaa la dhigi karaa waa yurub leaga iyadoo nasirkada yurub leaga xitaa suurgal tahay inay weyso maadaama fc milan gurigeeda kula ciyaari doonto marka waxaan orjeenayaa nasiib wacan kooxda newcastle iyadoo bandhig wanaagsan iyo ciyaartii fican haysato inay champions leaga soo bixi weysana kale waxaan isnaa hoogaha premier leaga wax wanaagsan ma aha teeda kale kooxda kubadda cagta ee manchester united waan orgeenayaa caawa inay ka hadlo tartanka champions league waana mahadsan waayahay saaxiibkii waa kaamaati celinaya sida quruxda ra'yiga kaga soo dhiibatay saaxiibada kaleetan weegeena oo barnaamijka ka qayb qaadanaya iyadoona kooxda kubadda cagta arsenal iyadoona caawa ciyaari doonto kulan xiiso badan arsenal iyagu wax badan uma baana keliya hal dhib u baahan inay usoo gudbaan tartankan wareegiisa xiga aad iyo aad soo dhowo helo magacay degaanka soo dhowow magaca degaanka waaya saax barnamijka waa la socotaa hay bal soo dhowow kulanka ma united maxaa ka leedaha kulanka garstar bars waa kulan xiiso badan haye wax faa-iida ugu jirto waxaa laga yaabaa in baarmurj ee sii dayso qoormaangal baarmurj oo soo baxday aad iyo aad ba aad iyo aad baarmur hore soo baxday aad iyo aad haddana kulan kale baarmurj oo bahe maanisha united gruufka ku hare aad iyo aad real madrid iyo napoli ciyaara waa kaa reala badinaysa garoonkeeda maano aad iyo aad barnabo ayaa lagu ciyaaraya laba hal riyaala ku badinaysa aad iyo aad waayahay saaxibsar waan kaga mahad celinaya sida quruxda barnaamijka kaga qayb qaadatay xulkana qaranka soomaaliyana maalintii shalay ahayd waxay u ahayd eh, maalin wanaagsan xulkeenna saddex gool ayay ku garaacay xulka waddanka suudaan ee siddeed iyo toban sana jirada xulkeenna wuxuu u baahan yahay kulanka soo socda kenya inuu garaaco sidoo kaleetana rwanda uu rajeeyo inay markaa dabcan ay dhibci lumayaan marka kulan xiise badan ayuu ahaa iyadoona ciyaartooyda xulkeena qaranka gaarhaan saddeed iyo toban sana jirada aad i loo ammaanayo shalay taariikh ayay sameeyeen waxaa la aaminsan yahay sanadkan tartanka sakaafa in meel fiican ay ka gaari doonaan xulkeena qaranka soomaaliya kooxda kubadda cagta ac milan iyo waliba kooxda kubadda cagta dortmundna kulankii xiisaha badnaa saddex gool ayaa lagu garaacay kooxda kubadda cagta milan iyadoona kooxda kubadda cagta b h e iyo weliba kooxda kubadda cagta newcastle unitedna barbare ay ku heshiiyeen gruubkan geerida ama gruubka geerida la yiraahdo waa group khatata dortmund waxa weyaan iyagu way soo baxeen oo toban dhibco ayay leeyihiin halka b h e weliba kooxda kubadda cagta newcastle iyo ac milanna saddexdaasi loo baahan yahay in midkooda uu soo gudbo balse denwegna koxda kubadda cagta b g iyagu maxay u baahan kooxda kubadda cagta b waxay u baahan kulanka soo socdo inay badiyaan dortmund ugu yaraan saddex gool haddii ay ku garaacaan kaalinta koowaad ay ku dhameysan doonaan sidoo kale newcastle iyaguna waxay u baahan in b la garaaco kooxda kubadda cagta milanna ay garaacaan marka milanna waxay u baahan in kulanka soo socda newcastle ay garaacaan no dabcan la garaaco waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha doorida cadda kulmi magaalada muqdisho dhegeystayaal markaana haddii aanu eegnana kooxda kubadda cagta ma united caawaayay ah ciyaari doontaa iyadoona kulmo xiiso badan tartanka champions leaga ay jiraan kooxda kubadda cagta manchester united ayaa ah kooxda keliya dabcan caawa ah khataata ku jirta sidoo kaleeto kooxaa kaleeto way ciyaari doonta sida real madrid oo kale kooxda kubadda cagta arsenal oo kale iyadan ciyaari doontaa oo tartanka waxay u baahanta keliya inay dhibic ka helaan cabdulaahi botan bal soo dhawow waxaweyaan koox kubadda cagta united caawa waa lagu dhiganya aad iyo aad waa mahadsantahay cabdirashiidow haddii aan fiirino kulamada champions leaga gaar ahaan kulamada caawa la ciyaari doono iyo kuwii xalay la ciyaarayba mancity already way soo badaysa cabdirashiidow waana laga filaayabay inay sidaas ku badin karto oo already mancity waxay u muuqataaba inay sidaas kusoo baxday oo aysan u baahnayn dhibco kale haddii aan u laabano marka kulanka manchester united manchester waxaan ognahay dhibaatadii ay ka martay guushii copenhagen caawana waa galastaraay oo aan ognahay in naadi inta badan ciyaarta champions leaga ay tahay kulankan waxaan isleeyahay manchester united haddii uusan macalin erig tenhag isqaldinin oo ciyaaryahanada uu markaasi safka saxda ah uu la yimaado islamarkaana ciyaaryahanada saaxiib ka dhigto inuu weerarkaasi guul ka keeni karo kulankan cabdirashiidu tenhak waxyaabaha haysto ugu badan waxay tahay oo guuldarooyinkan loogu aaneynayo in ciyaaryahanada iyo isaga xiriirka ka dhexeeya uusan aada u fiicnayn iyadoo la ogyahay dhibaatadiisoo kale dhacgashay asagii sanjo ilaa ay haatan ay tahay midaan xal laga gaarin si kastaba ha ahaatee waxa keliya oo u furan manchester united caawa waxay tahay inay guul soo hoyaan kulanka ay la ciyaarayaan galastary marka mansitina waxaan leenahay eh, already maadaama ay badisay iyado uma baahninba inay dhibco kale markaa si raadiso eh, markaynu eegno koox kubadda cagta united xidigo muhiim ayaa ka maqnaan doona kulanka sida ciyaaryaanka lagu magacaabo christian ericson casamiro masimont ninka lagu magacaabo malaysia iyo weliba leander martisid eh, ninka lagu magacaabo martines markaynu ogno markii ugu dambeysay kooxda kubadda xagta munaad garoonkooda ayaa lagu garaacay caawana waxaa lagu sugan yahay wadanka turkiga gaar ahaan eh, turki eh, arena stadium oo kooxda kubadda cagta galatasaray ay ku ciyaarto laakiin markaad eegto kooxda kubadda cagta ee galatasaray iyo munited hadda waayadanba waxaa form fiican haysta kooxda kubadda cagta munited oo shantii kun ugu dambeysay markaa eh, ama lixdii kun ugu dambeysay shan kamid a ah horyaalka brmeleaga ay guuleysatay gruubkan markaad eegto copenhagen waxay leedahay afar dhibcood kooxda kubadda cagta galatasaray waxay leedahay afar dhibcood kooxda kubadda cagta united waxay leedahay saddex dhibcood mhm. united maxay u baahan tahay aad horta cabdirashiid eh, waa mahadsan tahay kalastry marka la fiiriyo inkastoo foomka uu fiican yahay eh, manchester united markii ay ka hortegayso kalastry haddana kalastry waxay kamid tahay naadiyada marka champions leaga la ciyaaraya kuwooda ugu dhibka badan manchester horan waxaa kuuu sheegay in macalin erictanhag iyo manchesterba keliya wadada caawa u furan ay tahay inay guuleystaan islamarkaana kulamada soo socdana sidoo kale ay markaa guul keenaan haddii caawa ay barbaro gasho ama laga badiyo manchester united guud ahaan rajada inay soo baxdaa aaday markaas u burburi doontaa marka loo fiiriyo gruubkan waxaa hogaaminaysa bahir muniq oon ognaha awooda ay ku socoto oo laba iyo dhibcood haysata marka la fiiriyo marka copenhagen iyo galastary inay isku dhibcan caawa in laga badiyo manchester united galastry ay badiso galastry ayay markaa waxay ku riixi kartaa in kaalinta labaad aado sidaasna markaa gruubkaas ay banaanka oga timaado laakiin manchester united inkastoo aad sidaa sheegtay ay ka maqan yihiin xidigo muhiim ah oo dhammaantooda dhaawac ku seegi kara kulankan tenhag haddana waxaa waajib ku ah inuu maareeyo inta uu haysto uu isku cishcishto xidigaha markaa taamka oo ah kulankan inay ciyaari karaan isla markaana falsafada ciyaaryahanada iyo sida uu garoonka usoo galayo inuu marka horeba ciyaaryahanada uu siiyo free ama xor uu ka dhigo si iyagu go-aanka uga gaaraan ciyaarta haddii ciyaaryahanadu ay ka dareemaan bareshar qolka labiska ama sidoo kale macalinka ay cadaadis kala kulmi karaan xiliyada ay ciyaarta ku jiraan waxaa adkaanaysa in ciyaaryahanka uu maskaxdiisa isticmaalo isagoo isleh macalinku wixii uu kuu sheegay sameey yaa laga yaabaa inuusan tii macalinkana gaarin isaguna go-aankiisa uu ka tago islamarkaana meel dhex ay ku dhammaadaan wax walba Eh, markaynu eegno eh, tababaraha koox kubadda cagta munaad erig tanhaag waxa ka qaaday in dabcan kulanka uu u yahay kulan sida finaal oo kala marka gruubkan waxa weyaan khataatay ka jirta eh, koox kubada cagta united marka waa inay guuleysataa waajib ay ku tahay haddii ay dooneyso markaynu eegno koox cagta arsenal caawa ko iyo tobanka habeenimo la ciyaari doontaa kooxda kubada cagta lenis kooxda cagta arsenal sagaal dhibic ayay leedahay iyagu waxay u baahayeen keliya hal libcay u baahayeen eh, markay aynu eegno koox kubadda cagta arsenal keliya thomas bartey iyo weliba smisrow ayaa ka maqnaan doona arsenal sanadkan waxa weeyaan wareegooda lix tobanka jabnaa jabna eh, aad yaad arsenal arsenaal already way soo baxda maadaama kulamada dhiman hal dhibca keliya in la helaaho ay tahay wax iska fudud wax caadiyana ah ay tahay marka loo fiiriyo dhaawacyada xidigaha uga maqan thomas barty ayaan taama macalinku ah iska indhatiray oo lama ciyaarsiinaynin xitaa xilliga uu taamka ahaa smithrow waxaa ognahay inuusan isna kaalin weyn oo muuqata uusan yaantaamba ku lahayn safka hore ee naadiga uu hogaamiye macalin michael arteta si kastaba arsenaal gruubkan way kasoo bixi kartaa islamarkaana lixi tobankeedu sanadkan ma jabna oo banaanka joogtaa lenisna caawa xitaa haddii aysan ka badin barbare la gasho waa siday u baahneed arsenal inkastoo eh, macalinka iyo ciyaaryahaanaduba aysan kusoo talagelaynin in ay bareejo galaan ama in markaasi ay darro qaataan dhanka kale lenis iyadoo naftirkeedu eh, waxay lasoo shextegi doontaa ciyaartii ugu adkeyd ee ku wajahayso eh, arsenal si ay iyaduna dhibcaha u hesho inta badan kubaddu saaxiibtinimo ma gasho ninkaana hal dhibic u baahan iyo ninkaana ah, maaragtay caaw inuu soo baxo u baahan kuma xirna marka halkaas joogto awooda la isticmaalaa lenis waxa ma reeba doonto laakiin arsenal awoodeeda way muuqataa sidoo kaleetana gruubka waa ay kasoo bixi kartaa weriga lix iyo tobankana hal dhibic ay u jirtaa maadaama ay laba kulan harsan tahay in laba kulan hal dhibic laga soo helaa ay tahay wax iska caadi ah oo logic ah waxay u muuqataa arsenal in sanadkan lix iyo tobanka imaan karto kulankaana caawa ugu yaraan ay badin karto eh, markaynu eegno eh, cabdulaahi kooxda kubadda cagta b j n ugu laabananay kooxda kubadda cagta newcastle hmm. kulan xiiso badna ayaa xalay dhexmaray hal gool iyo hal gool ay ku heshiiyeen waxa weeyaan sanadkan imbabe iyo kooxdiisa waxaa laga yaabaa inay yurub liga aadaan hmm. ceeb ka dhacdo sidoo kaleetana waxaa laleeyahay eh, macalinka koxda cagta b h e, ninka eh, lagu magacaabo luis enrique mhm. halis ayuu ku sugan yahay haddii sanadkan tartanka laga reebo champions leaga kooxda kubadda cagta b h yurub e ay aadaan mhm. dhowr toban sana ayaa ugu danbeysay ayaa leeyahay koxda cagta b e inay yurub league ka ciyaarto mhm. markaynu eegno hadda gruupkan kooxda kubadda cagta ac milan iyo newcastle united waxay leeyihiin shan dhibcood aad iyo aad balka waran b h g sanadkan waa cabdirashiidow eh, b s g horta inkaar haysata marka la fiiriyo ciyaarista champions leaga marnaba tartankan iyadu wax ducaa kuma haysato nasiibkana mar walba ma saacido xataa haddii la keenay xidigihii ugu saameynta badan kubadda cagta la isugu keenay oo hal mar safka hore lagu soo wada bilaabay neymar misi iyo imbabe waxaana la arkayay in mararka qaar ay gurubyada ku hareysay maxaa tirahdaa b s g cabdirashiid waxaan leeyahay b s g horta weli waxaa sii socota inkaarta ka haysata champions league inay meel fiican ka imaato ama ay qaado dhanka kale naadiga xalay ay wajahday ee newcastle united waxa noqotay mid kamida ah naadiyada ugu adag marka la fiiriyo xidiga kooxaha ka ciyaara premier leaga newcastle marka la fiiriyo laba siisan ka hor sida ay ahayd oo dhibceeda loogu tashan jiray iyo hadda sida looga boqo farqi weyna u dhexeeya naadigan tani markii dib loola wareegay waxaa ka muuqda isbedel xoogan oo lagu sameeyay dhanka ciyaartooyda tayada ciyaaryahanada oo aada loo adkeeyey sidoo kale mm, newcastle waxay noqotay naadi mar walba laga baqo inay markaa dhibcaha kaa lumin karto haddii aan usoo laabano b s d iyo macalin louis enrique mar walba caadadii ahayd b s g macalinkii meel fiican gaarsiin waaya jambions leaguah in naadiga laga diro waxaan ognahay in dhowr macalin ay isu bedeleen iyadoo mid walba lagu tijaabinaya nasiibkiisa bal markan inuu jambions leaguea uu ka keeni karo war farxad leh oo u roon jamaahiirta naadiga b s g balse weli waxaa muuqata enriqui inuu raaci karo wadadii macalimiintii ku horeysay oo ahayd inuu ku fashilmo inuu naadiga champions league u qaado waxaana muuqata cabdirashiidow in naadigan maadaama ay ka kala tageen xidigihii saameynta lahaa oo sida neymar iyo sidoo kale miisi inaysan jirininba awood kale oo hadda lagu tashan karo oo la dhihi karo waxay ku qaadi kartaa champions leaga markaan u nimaano kala sareynta groupka oo toban dhibcood ay haysato dortmond b s g iyo todoba haysato min shanna newcastle ac milan groupkan isaga naftirkiisa cadaadis badan ka jira marka la fiiriyo saddexda kaalina ugu hooseysa oo waxaa lagu kala sarreeya laba dhibcood kaliya m b s j xalay lagu dhago oo bareejo halhal ah la geliyay ciyaar aad u adag waxa ay ahayd mid markaa niyadda kasii xanuujin karta taageerayaasha b s g iyo sidoo kale milkiilayaasha naadigan waxaa ognahay cabdirashiidow in la geliyay qarashkii ugu badnaa ee la geliyay naadi islamarkaana ilaa iyo haatan aysan kasoo muuqanin ifafaalo ay ku qaadi karto koobka dhagahaweyn ee qaarada yurub laga ciyaaro wayahay cabdulahi waa eh, mahadsan tahay iyadoona koox kubadda cagta real madrid sidoo kaleeta ay ciyaari doonto iyadoona xalay koox kubadda cagta barcelona iyo mancity iyagu ay soo baxeen mancity kambag ayay sameysay marka inter milan iyo weliba koox kubadda cagta benficana kulan xiisa badan ayaa dhexmari doona halka sidoo kaleetana koox kubadda cagta bayer munig ay doonayaan inay rikoorkoodii sii wataan oo ay garaacaan kooxda kubadda cagta ee eh, copenhagen guud ahaan dhegeysta ciyaaraha dowlad acadda kulmiyiintan ayaan kusoo gabagabayna nool kulanti